ليلة القدر وبه قال حدثني زياد عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن عبد الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخضرية أنه قال وحوري كان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يعتكف كي اعتكافه رسولك عليه الصلاة والسلام العشر الوسطى طبقة دحه ومن رمضان بشهر رمضان كمذا فاعتكف واعتكاف عاما سند حتى إذا كان الليل سند بو بشهر دحه اعتكافي بشهر طبقا كذا دحه اعتكافي حتى إذا كان الليلة 21 هبينك كوي اللواتن مركي حيد وهي الليلة وهبينك التي تاسو يخرج منها وكسو بحي فيها اعتكاف فيها min subxihaa aroorteeda min ictikaafiha ictikaafkiisa uu kasoo baxayay wahiya leylatu waa habeenka alatii habeenkaasoo yakhruju kasoo baxaya fiiha habeenka dhexdeeda min subxihaa aroorteeda min ictikaafiha ictikaafkiisa uu kasoo baxayay qaala wuxuu ihi man ictikafa qofka ictikaafa man ictikafa qofka ictikaafay maci macayga falyactakifa ictikaafada cashar awaakhira tobanka kale tobankii dhex waynu ictikaafnay ee qofka doonaya inuu ictikaafo markaas waxaa weeyaan qofka doonaya inuu ictikaafo markaa allahu mustacaan caleyhi tuklaane tobanka dambana hayla ictikaafo sidaas weeyaan waqad ra-aytu waanan arkay haadihi leylata habeenkaniyada waqad raaytu aytu waan arkay haadihi leylata habeenkaniyada leylatulqadrigu habeenkuya waan arkay uma unsiita waa lailowsiiyey waqad ra-aytuni waan arkay riyo waxaan ku riyooday an asjudu anoo ku sujuudaya min subxi aroobteeda fii maa in biyi iyo wa dhiinin dhoobo faltamisuuha ka qaadiya في العشر الأواخر طبنك ضمبه والتمسوها كالغادية في كل وتر تلك الصائصين قال أبو سعيد وحوري فأمدرت السماء سمدي بأن لدأسيو دأذي تلك الليلة هبين كايدا وكان المسجد مساك وحوها على عريش وحاول يبول بوها أما تمرت عليهم تيدو خلصنا فوكف المسجد مساكي بادر هرمه قال أبو سعيد وحوري فأبصر العيناية labadeedii dadhorimayntu waa taqaanaan fawakafa almasjidi masaajidka waa dadhorimeeyoo da-ay qaala abu saciid wuxuu yidhi fa absar way arkeen caynaaya labada indhood rasuulallaahi rasuulka ilaahi sala allahu alay wasalam oo insarafa ka baxay marka salaadii wa calaa wajhati jabhatii wejigiisana iyo wa anfii sankiisana atharu lmaa-i biyaha arqaadkoodii baa ka muuqday wadiin iyo dhoobadii min subxi leylati ixdaa wa cishriina habeenkii markaa kow iyo labaatan aroornimadkeedii وحدثني زياد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كاسم الشافعي قاتله وهبين كي لواتم وقبا قال وحول تحرقوا كددا ليلة القدر هبين ليلة القدر يعني في العشر الأواخر طوان قد من رمضان بشر رمضان كميدا وحدثني زياد عن مالك عن عبد الله بن الدينار وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي تحرقوا كددا ليلة القدر هبين ليلة القدر في السبع الأواخر طوان قد به في السبع الأواخر تضمد ضمبه باقية وصدح لواتنك عشان لواتنك تضوي لواتنك وحسغل لواتنك وايه وحدثني زياد عن مالك عن من النظر مولى عمر, عمر بن عبيد الله أن عبد الله بن أنيس الجهني قال لرسول الله رسول الله وحكولي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رسولك الله يو إني أنا رجل لبانه شاسع الدار قرقي سوء فقيهي فمرني أمر ليلة هبين أنزل أندق لحا أنسو أندق ليس وقدر درتي فقال له رسول الله بكولي صلى الله عليه وسلم أنزل وحدك تأسودكتا ليلة 23 من رمضان habeenka saddex iyo labaatan oo bisha ramadaan ka mid ah xadiidkana inuu ku cad yahay moodaa soo maaha اللهم صل عليه وسلم في صحيح مسلم مركز وياه وحدثني زياد عن مالك زياد عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال وحول حميد بن ابي حميد البصري والإله خرج علينا ونصبح رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان بشهر رمضان فقال وحوري النار أريت وليتسي هذه الليلة هبين كنيضة في رمضان بشهر رمضان حتى تلاحى إلا الضوضين مرمين رجلان لمن فرفع عضوال كريالي فالتمسوها كالغادية في التاسعة والصابعة في التاسعة ساري لواتنك والصابعة صدبي لواتنك والخامسة شني لواتنك وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن عمر أن الرجال رك رجوا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وايه وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن عمر أن الرجال رجوا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أروح لا تسيه ليلة القدر هبينك ليلة القدر قال تسيه آه في المنام هردا لغو تسيه في السبع الأواخر تضبدي ضمبه فقال رسول الله تضبدي ضمبه صدحي لواتنك iyo shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka sagaal iyo labaatanka weeyaan faman kaana mutaxariiha qofka ku dadaalaya falyataxaraa ha ku dadaalo fi sabci alawaakhiri toddobada dambe waxadathanii ziyaad can maalik anahu samica uu maqlay man yahiqu bihi man yahiqu man qof yahiqu ku kalsoon yahay bihi isaga oo min ahlilcilmi ka mida yaquulu isaga oo leh ina rasuula allahi sala allahu calayh wasalam uriya waxaa la tusi waxa la yidhaahaa inta meeloodu yidhi eh, eh, waxaa ii warramay eh, man akhbarani hiqatu ama waxaan ka maqlay qofaan ku kalsoonahay ilaa kow iyo lixdan xadiis bay gaadhaa baa la yidhaahaa iyo bala qaniida marka laysku daro meelahaas gebi marka laysku daro kow iyo lixdan bay gaadhaa baa la yidhahaa waayahay ina rasuululahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay udaya waxaa la tusiyey acmaara annaasi dadka cumrigooda qablahu markaas waxaa weeyaan soo qabla halkaas maaha uriya waxaa la tusiyey acmaara annaasi dadka cumrigooda qablahu marka laysu qadriga hortii aw amase maa shaa allaahu ilaahay wixii uu doonay oo min daalika kaa ka mid a ah. fakaanahu waxaad moodaa nabiga sala allahu alay wasalam taqaasara inuu markaas waxaa weeyaan gaabsaday uu wax yar ka soo qaaday acmaara ummatii ummaddiisa cumrigeeda an laa yabluqu inayna gaarayn min alcamali camalka mithla aladii kii oo kale balaqow gaadhay fii hayruhum kayrkood fii tuuli lcumri cumriga dheerideeda oo cumriga ummadiisu maadaamuu yar yahay camal fara badan oo ay waxaa weeyaan saalixa inayna kaba gaadhsiin karin ayuu arkay nabigu sala allahu alay wasalam fa acdaahu llahu ilaahay baa siiyey ليلة القدر هبينك ليلة القدر خير من ألف شهر كم بلاد سوك خير بدن كم بلادنا وصدح إيا سديتا سنة إيا دور بلاد ويام صدح إيا سديتا سنة إيا دور بلاد وعمر ويام ومضنا النبي صلى الله عليه وسلم وحوري أعمار أمتي ما بين سبعين وستين إلا القليل منهم ومضى إذا عمر يد وحور حيابة لحظة يتضواتين حيصة إلا وحي رمويانه sheekh albani xadiidku soo xeelay markuu sharxay waa kiiri wa ana qaliil minhum ana inta yar baan kamid ahay biiri ana u dhaafay sheekh mugtahay 86 buu ku dhintay sheekhu 86 brigiis yahay markaas markuu sharxay wuxuu yiri wa ana qaliil minhum ana inta yar dhaaftan 7 kan kamid ahay lixdanka waayahay marka habeenkaas ilaahay siiyay subhanahu wa ta'ala habeenkana lama oran intaas ku kooban yahay kunka bilowda uu ka sii khayr badan yahay leeyiri وحدثني زياد عن مالك أنه بلغ وحسو قاري أن سعيد بن مصيب كانوا حيقول كيراها من شهد العشاء عشاء يقفك صاحة من ليلة القدر همينك ليلة القدر فقد أخذ وقاتي بحده الدافتيسي منها ليلة القدر وكقاتي قفك تكون كرواية صاحة كتاب الحج xajkii buu kitaab yahay xajkii ayuu kitaab yahay haddaba xajka bal aad dhegta raariciya ciddii qur-aanka taana ha qorta insha allahu tacala waxaan samaynayaa dhowr arrimood baan waxoogo markaas intaana kitaabkeena gelin baynu insha allah dul cararaynaa haddii ilaha yidhaah waayah allahuma ustacaan caleyhi tuqlaan kow qodobka koowaad aynu taabanayna wuxuu yahay xajka maxaa la luuqa ahaan luqada carabiga maxaa tacriifkiisa qodobku waa tacriifkiisa weeyaan tacriifkiisa qodobkooda waxaa la yidhaha alqasdu baa la yidhaahaa alqasdu arkaanu lislaamkii yuu sheekhu wuxuu ka soo baxay salaadii iyo soomkii iyo zakadii wuu ka soo baxay iyo waxaa weeya shahaadateynkiiba oo shahaadateyinkii ma soo sheegina waa sidee wuu soo sheegay salaada iyo soomka horta iyo qofka lagu talagala waayo waa qof muslima soo maaha madmuun ahaan bay ugu dhex jiraan oo way ku hoos qarsoon yihiin buuna soo tilmaaminhu marka arkaanu islaamka inuu halkan kii ku gabagabeeyo rabaa ama rubac cibaadaadka waxa loo yaqaano ilan fiqigu sidiisa wuxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay maxay dhahaa allahuma stacaan saddex arrimood wuxuu ka kooban yahay ama qiraha afar arrimood wuxuu ka kooban yahay cibaadaad mucaamalaad iyo nikaax iyo jinaayaad intaas ka kooban yahay القصد بقى مرخى اللغة العربية ليلة القصد بقى ليلة اللغة العربية آه. القصد بقى ليلة اللغة العربية حق شرعنا وحال ليلها الحج إلى بيت الله الحرام الحج إلى بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة in loo qasto ilaahay subxaana wa tacaala gurigiisa acmaal gooniya loola qaso waqti gooniya lagu qaso shuruud gooniya aan lala yimaado qaarkood waxay dhan waa wuquufun bicarafata leylata caashira dilxija wa dawaafa bilbeyti sabcan wa sacbi bayna asafa walmarwati bay yidhaaheen kadalika calaa wajhi maksuusin biixraamin saasay qaarkood ku tacriifiyeen laakiin waa kaas qodobka waxaa weeyaan labaad iska fiiriya waxaad tilmaa sababkiisa sababka sababkiisu waa maxay sababkiisa waxay yidhaaheen waa markaas waxaa weeyaan allahuma salaamu alayh tula waa albeyt waa kacbada xajka waxa sababaya kacbada in la ziyaarto markaas waayo cumrigii hal mar keliya mooyaane mar labaad ma soo noqonayo ilaa licaaridi mooyaane caaridku wuxuu noqon karaa haddaad ku nagartoo kale waajib buu kugu noqon laakiin hal mar buu kugu waajibaya allahuma salaamu alayh tula qodobka saddexaad fiiliya xajka amarkiisu ma fawriba mise waa taraakhi ma si deg degaa la iskaga rabaa mise dib baa waxa weeyaan loo dhigan karaa khilaaf baa ku jira alimaamu shaafici thawri awsaaci raggaasi waxay yidhaaheen waa taraakhi dib baa loo dhigi ayaa loo dhigan karaa bay yidhaaheen adoo xataa haysa awoodii waxaad ku tegi lahayd dib baad u dhigan kartaa bay yidhaaheen dayib wakadalika alimaam malik axmed waxay yidhaaheen waxa weeyaa waa fawri bay yidhaaheen si deg dega ah la iskaga qabaa bay yidhaaheen imaam axmed iyo imaam malik waa fawri bay yidhaaheen si deg dega ah baa la iskaga qabaa bay yidhaaheen waa masalada keentay inay isku khilaafaan mas amarku sidiisa ma fawri waa mise waa taraafi warraajix waa fawri weeyaan walamru lilfawri fabaadiri zaman ilaa idaa dalla daliilun fasma idan waa fawri weeyaan daliilinu tusinaya mooyaane haye idan marka waxaan weeye hadii la yiraahdo waajibka dib baa loo dhigi karaa waxa ka dhalaya taraakum waajibaad wax yiraahdo taraakum waajibaad waajibaadku dhamma isul fulaya la kala gudi kari maayo soomaalida fahmin waxa kala iyadana meesha taala waaj ee hadii xajka amri waa fawri sida raajixa oo taraaqi ma aha nabigu muxuu dibdhigay sallallahu alayhi wasallam sanadkii salaad baa la horta xilliga la waajibiyey waa misal khilaafiya sanadkii salaad baa la mise sanadkii toddobaad baa la waajibiyey mise sanadkii lixaad baa la waajibiyey ma sanadkii shanaad baa la waajibiyey ma sanadkii tobnaad waa masale khilaafiya waxaasoo dhan wuu jiraa waraajix wasawaab sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey sanadkii sagaalaad baa la waajibiyey sida raajixee xooga badan qaadi ciyaad sida saxiix almaliki imaam alqurtubi alcayni waxa weeyaan saaxibu durq almukhtaar ibnu caabidiin raggaas sida ay saxiix yeeleen iyo saaxibu rawd almariic في فقه الحنبلي حنابلة وحويا sanadkii sagaalaad baa la waajibiyay haye nabigu uu dib dhigay sanadkii toddobaadna wuu xajiyey maxaa marka loo dib dhigay sanadkii sagaalaad baa la waajibiyay sanadkii tobnaadna uu xajiyey muxuu nabigu u dib dhigay calayhi salaam waxaan leenahay qaacidaynu ku jawaabaynaa qaacida waxaa la yidhaha alwaajibu laa yutraku ilaa liwaajibin waajib waajib baa looga tegi karaa dayib wuxuu uga tegay nebigu waajibaad kale iyo masaalix kaleo waaweyn buu ku mashquulsanaa nebigu sala allahu alayh wasalam waa ka waxay la mid tahay atixiyaadka dhex hadduu imaamkii fadhiiso adigina aad kacdo maxaad adigu gashay waajibaad gashay dee soo maaha maxaad ka kacday sunne laakiin imaamka inaad raacda maxay tahay waajib waajibka aad u istaagtay iskaga kaalay waajibkan kale usoo noqo alwaajib laa yutraku ilaa liwaajibin bayidhaahaa waa ka allahu mustacaan caleyhi tuklaan ayib taas marka waa sidaa اللهم صل عليه تقلان آه. marka masalada kale aan rabaa inaan yar taabto waxay tahay iyadana ummadihii hore xadku waajib ku ahaa mise kuma ahayn hadii masala khilaafiyaduna ugu wala isku hayaa waxa la sheegaa qiso ah ninkii ugu hor xajiyey wuxuu ahaa nabiyullaahi aadam baa la yidhaha calayhi salaam bal malaa'igtaa kacbada kusoo dhawaafi jirtay yidhaaheen a waa yahay waxaa kala sheegeen markaas waxaa weeyaan ambiyada dhammaantood inay wada xajiyi jireen imaam nawowina waxaad moodaa inuu sidaa sheegayo kitaabkiisa loo yaqaana almanaasik alxaji waalcumra waa kitaab weyn laba kitaab uu leeyaho la yidhaaho manaasik alkubraa iyo manaasik asaqraa dayib wuxuu yidhi markuu ka hadlayo huwa shicaaru lambiyaa buu yidhi huwa shicaaru lambiyaa ambiyada shicaarkoogu weeyaan shicaaru lambiyaa markuu leey waxaad moodaa marka ambiyada inay xajiyi jireen baad moodaa marka halkaas waa masale khilaafiyo daciidna maaha inay xajiyi jireen kayfiyaday u xajiyi jireenna allahu aclam laakiin mid baa laisku waafaqsan yahay in midba iyadu raajix aan ujeeda ayaa laisku waafaqsanaan be intii nabiyullaahi ibraahim ka dambeysay ama iyo ambiyadii ka dambeeyey inay xajiyi jireen waayo nabiyullaahi ibraahim wuu xajiyey isla markaana kacbada waa kiisa qurisay soo ma waaye allahuma mustacaan caleyhi tuklaan intaas marka waxaan rabay inaan idiin hormariyo baan kacbada markaas waxaa weeyaan qur wuxuu ku magacaabay bakah buu qur-aanku magacaabay soo maaha ina awala beytin wadica linnaasi laladi bibakata baa layidhi bibakata lafdiga bakata ah ishtiqaaqiisa waa laysku haystaa xaggee laga soo qaatay qaarqood waxay yidhaaheen lafdiga baka waxa asalkiisa uu ka turjumayaa cidhiiri bay yidhaaheen kacbada maadaama dadku markay wareegayaan ay isku ciidiyaan waxay yidhaaheen bakigu waa sidaas oo ciidigaas yidhaaheen qaarkood waxay yidhaaheen maya sidaa maaha e kuwa jabaabilada iyo gaalada qoortooda ay jebinaysaa bay yidhaaheen oo xaramka ku arki nin mutaka nin gaala weligii ama nin markaa waxa weeya munaafaqa ku arki maysid bay yidhaaheen markaa marka waxay yidhaaheen markaas waxaa weeyaan eh, jabaabirada iyo gaalada waaweyna xumaan lama dooni karayaan way ka baqayaan cid usoo dhawaan karaysaa ma jirta bay yidhaaheen markaas haddana baka lagu magacaabay maka ishtiqaaqeeda luuqada carabigeeda waa laisku haystaa maka waxaa la yidhaahaa waxaa laga soo qaatay mina tamuk tamukna waxaa weeyaan waa zuulim oo dunuubtay zuulinaysaa macnaheedu bay yidhaaheen sida xadiidka bukhaariga ku sugan qofka xajiya isagoo xumaan iyo laqwi toona samaynin wuxuu soo noqonayaa sidii maalinka weydii dhasho kale maalinkaa dembi ma lahayn dee qofka sooma ayib waxaa kala yidhaaheen maya sidaa maahe waxay ijtilaab baa laga wadaa maka oo dadkay soo jiidanaysaa waxaa kaloo laga wadaa makka waa biyo la-aano biyaheedaa yar baa laga wadaa bay yidhaahaa noocaas ama waxaa laga wadaa yidhaha maka qowlka laakiin ugu raajacsan waxaa maka waxa weeyaan waa bartamaha adduunka in la yidhaho bartamaha waa balo inu iskaga soconaa kole waktiga suuna inooga dhicin اللهم استعان عليه تقلان قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى باب الغسل مياه باب الغسل الهلالي حرشada qofku inuu markaas waxa weeyaan u meedho markuu xiranayo inuu meedho markaa qofku balka waraniyadana وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق عن ابي عن أسماء بنت بكر عن أسماء بنت عميس له أسماء بنت عميس بلدها رضي الله عنها وأرضاها قال أنها ولدت ويدشي محمد بن أبي بكر محمد بن أبي بكر بيدشي أسماء بنت عميس مركو رياقبي جري رياقبي جري دي هي جعفر بن أبي طالب باقي بجري jacfar bin abi aalibna waa kii la dilay ee qaswatu mu'tata sanadkii sideedaad ee hijrada shaam waa kii xagga uu ku dhintay markaa isagii iyo markaa cabdullahi bin rawaaxi iyo waa kay ku dhinteen xaggaas waa iyo zayd bin xaarifi iyo he markii dambe waxaa guursaday gabadhaas maaminta cumays waxaa guursaday abibakr sidiiq radia allahu canhu ardaa waxay u dhashay moxamed bin abibakr bay u dhashay waktigay u dhashayna xajatulwadaac bay ahayd sanadkii tobnaad hijrada markaas la xajiyey maxaa anaha waladad way dhashay maxamed bin abibakr bay dhashay bilbaydaai meesha bayday ku dhashay xajkiyo oo kusii socda waayo allahuma mustacaan caleyhi tuklaan واي halkaas ku dhashay marka bil baydaa meesha bayda leeyahay fadakara dhalika fadakara dhalika arinka wuxuu sheegay Abu Bakr Abu Bakr li rasuulillaah rasuulka ilaahi uu sheegay sallallahu alayhi wasallam waa jaara majruuha dana mafcuula marka la ogaan doona hadii la hayra waaya فقال وحوري مرها أمر فلتغتسل هم يرته ثم تهل لتهلها حرته وحديث كإمام مسلم باصوصر في صحيحه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنساري عن سعيد بن مصيب أن أصوى بنت عميس ولد الويت شيء محمد بن بكر الصديق بذي الحليفة ماشى ذي الحليفة كل شيء فأمرها أبو بكر بأمري أن تغتسل إلى ميرته ثم تهل أي مرقى حرته حقا وحي إنه قرن أبو بكر بأمري سماها حقا وحي قرن النبي صلى الله عليه وسلم وحوري مرها قواد أمر بويري فلتغتسل ميرته سماها amarka abubakr uu siinayo waa amarkii nabigu usoo sheegay calayhi salaatu wasalaam isma diidayaan xusdiidaya maaha waxadathanii yaxya can malik can naafic ana cabdillaahi bni cumar kaana wuxuu ahaa yaqtasilu kii u maydha liixraami xarmashadiisa qabla an yuxrima intuuna xarmanin ka hor intuuna xarmanin ka horo weli intuuna xajkii xiran buu sii maydhin jiray walidukhuuli makata maka galitaankeeda ayuu markaa u xihan jiray walidukhuuli makata maka galitaankeedana wuu maydhin jiray waliwuquufi cashiyata carafata carafa istaageeda galabteedana galabta inuu istaago uu doonayana uu meeran jiray yadana meerigana sheekho ma sunna mise waa waajib wa hadhihi mas'ala khilaafiya bayna al-fuqaha wala isku haya markaas waxay masalada iyada noocan ma khilaafa ku jira laakiin horta waa sunna mu'akkada ijmaacan laakiin ma waajiba mise waa sunne taasa wuxuu khilaafku ka taagan yahay inuu sunna mu'akkada yahay waa iyada ijmaac in oo loo jideeyo qofka waa ijmaac laakiin ma waajib ma la gaarsiin karaa mise lama gaarsiin karo xanafiyadu waxay qabaan waa sunna bay qabaan oo linadaafa iyo wixii lamid ah ayaa loo samaynayaa bay qabaan waa sunna bay qabaan shaaficiyadu laftoodu waxa weeyaan waa sunna bay qabaan shaaficiyada laftoodu waa sunna bay qabaan markaa iyagu imaam nawowi kitaabkiisa almanaasik markuu ka hadlayay wuxuu yidhi wuxuu maydhanayaa markuu maka gaadho meesha diiduwaa la yidhaaho ku maydhan isagoo niyeysan maydhigii markuu maka galayo oo kale uma maydhanaya maka galitaanka waa sunna dee sida laisku waafaqsan yahay maydhigaasna waa sunne saasuu shaaficiyada laftooduna sidaasay sheegeen aimadu markaasay u badan yihiin xanafiyada iyo markaas waxaa weeyaan xanaabilada iyo shaaficiyadu waa sunna bay qabaan ale alimaam ibnu qudaamana kitaabkiisa almuqni la yidhaaho wuxuu ka cabiray isna markuu sheegayay yustaxabu aliktisaalu lidukhuuli maka mayrigana xidhashada keligeed maahe maka gelitaankeedana waa loola qastayaa marka waa sidaas weeyaan allahuma mustacaan aleyh tuqlaan waa baabu qusli baabu qusli muxrimi qofka muxrimka ah maydhashadiisii sosamadhigayo ra-is mamud ku diraya baabu qusli muxrimi sooma qofka muxrimka ah maydhashadiisa wuxuu soo wadaa qofka muxrimkii inuu janaabo ka maydhan karo ila uu iska janaaboon karaa isagoo xaramka jooga janaabadaasina ma jebinayso waayo haddii dee isaguna waxa weye jimaac iyo xilmada una samaynabay ama fikir oo kale ku timaada ama oo kale wax dhiban male marka taas oo kale ayib marka way banaan tahay inuu iska may dhamarqa oo xamaamka iska galo iska may dhamarqa marka waxay sidaa qaba waa imaam shaafici iyo thawri iyo kuufiyiinta xanafiyada macnaha iyo axmed iyo isxaaq ibn ibraahim alqahwi laakiin imaam marka wax lagu leeyahay ma jirto ama imaam maalik wuxuu qabaa meeriga noocaasa dhagtar raanici wuxuu qabaa haddii aad mayrato madaxaagina aad jijibiso wuxuu qabaa markaas waxa weeyaan fidya lagu leeyahay buu qabaa waayo waxaa laga yaabaa in markaas waxa weeyaan ay timahaagii wax go-een baa laga yaabaa timahana inaad goysood xirto lama ogolo waqtigeeda iyadoon gaadhin وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم لكن سيد الراجح واسكما يدن قرطا أما تنقوا ما بها نار واي وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين إبراهيم بن عبد الله بن حنين رضي الله آه وايه عباس بن عبد المطلب حريي عباس بن عبد المطلب يا حريي بالإلهة حنينك عن أبي أبي بكوري أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة يا اختلف اسخلافي بالأبواب ماشى أبو ليلة اسكو خلافين فقال عبد الله وحيري يغسله ميدا المحرم قفك محرمك رأسه مدحيسة وقال المسور وحيري ابن مخرمة لا يغسل من ميديه المحرم قفك محرمك رأسه مدحيسة قال وحوري فارسلني وحائد لي عبد الله بن عباس وإدري إلى أبي أيوب الأنساري وإدري فوجدت وانه لي يغتسل سغو ميرنيا بين القرنين لما تصير تحدث أو حيسمين جلين laba geedinta xagga qotumiyaana laba xadhig saa ugu xidhaan bay marina saa ugu soo xiri jireen markaasay ku gaban jireen ila xamaamiyo caadiya markaa lama hayno intaa la dhisinbay xamaamiyada caadiga intaan la samaysan bay ahayd wahuwa yastiru wahuwa yustaru mise yastiru yustaru soo maaha sax ya yastatiru wahuwa isagana yustaru lagu asturayo bithawbin maro marasaa lagu qaranaya macnaha fasallamtu calayhi waana salaamay فقال وحوري من هذا ورواية كايلة هديانا فقلت وحامري أنا عبد الله بن حنين باناي مرخ مركي لو يراه وكما أما واتنا لو يراه وأنيق الله مبان وإذا بدرخوا حاسي وإن مقع قمات وشاكتو وهبل هبل أما وهبل هبل وإن صلاة راض واكا لكن و... و... وكي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا أنا بس كلا النبي صلى الله عليه وسلم كريدي saxaabada u soo galeen warwa man buu ku yiri man huwa markaas wuxuu yiri ana rasuulu sallallahu alayhi wasallam ana ana ana oo anjilaya ana ana wasalada khaldada waaye faqultu waxa min ana abdullah ibn hunayn banahay ارسلني حديث البخاري ايات المامي ارسلني وحي كان صدر ليك حقاق عبد الله بن عباس اسالك وحن كويدينيا انا اسالك انا كسو ويديو صدري كيف سلبه كان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل كيميرا راسه مدحيسه وهو محرم الصغر محرمه qaala wuxuu uri fawadaca wuu dejiyey abu ayuub alansaar ninka la yidhaaho yadahu qacantiisii cara thawbi marada dusheeda fadadaha wuu fooriyey fadadahu wuu fooriyey waxa la foorinayaa waa eh, hoos loo dhigaya waa maradii oo maradii saasay u laalaadaa soo maaha hee xaggan hoose haddii maradii la faydo qofka cawradiisii waa muuqanaysaa xaggan koraa hoos loo soo yardejinayaa kadibna markuu hoos u yardejiyo way qarsoon maxaa muuqanaya madaxii soo maaha madaxa unbuu rabaa inuu muuqdo tilmaamo waa sidaas fada'da'ahu maradiibuu hoos yar dhigay sidaa dheh xataa bada'a fada'da'a hoos buu dhigay hu oo ah xataa badaa lii ilaa uu ii soo muuqday ra-suu madaxiisii uma qaala liinsaani qof wuxuu ku yidhi yasubu caleyhi ugu shubayih usbub ku shub ayuu ku yidhi fasaba calaa ra'si madaxiisiibuu ushukay ugu shubay uma xaraka u dhaqdhaqaajiyey ra-sahu madaxiisii biyadayhi labadiisii qacmood buu ku dhaqdhaqaajiyey sidaasuu ugu jijibiyey fa aqbala bihimaa wuu soo qaabiliyey sidaasuu soo yidhi wa adbara jeediyo sidaana wuu yidhi رأيت أرخي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري حديث يا مسلم يا بخاري ويسوع صاريني واي باب الاغتسال المحرم البخاري وخصوص صاري مسلم هنا باب الجواز غسل المحرم بدنه ورأسه وخصوص صاري واي وحدثني عن مالك عن حميد هل كان مرخ قصة هذا ويدخل قوان تحيه عبد الله بن مسفر بن مخرم عبد الله بن عباس وحكيري laa umaariika bacdaha abada weligey markaas waxaa weeyaa kula doodi maayo weligey anuu kula doodi maayo buu ku yidhi hee garhe lay taqaanaa marka lagaa garhelo waa la isdhiibaa laysma adkaeyo sumala fahmin markii mas'alada lagaa garhelo hee laf iyo dawraan iyo xaydo lama sameeye waxaa la sameeya aayar baa laysaa qoortaa lasoo dhigtaa markaa lagaama garhelin suma ogid hee ama waxa haddii kalena oo lagaa garhayo geedka gartaba layskuma tago haddii aad garo leedahayna waala tagaa midba midbaa waxa dhacday markaas waxaa weeyaan weliga lagama gar helin buu oo maxaa dhacay buu yidhi waxaa dhacday buu yidhi haddii layga garhayana maba tagaa meesha garta lagu qaadayo hadaan garta leehayna fiid maa sii tagaa buu yidhi adigu isdii markaa haddii lagaa gar helo haysadkaynne waaye haddii kanla dee waxaa weeyaan jawaab haysana sooda waxadathanii can malik can xumayd bnu qays عن عطاء بن أبي الرباح أن عمر بن الخطاب قال وحكو لي يعلى بن مية مية وهو يدي ونسبة إلى أمه هو يدي بليلها مية وكا لكن أبيه أمية ليلها أمية بلو يقنا عن عطاء بن أبي الرباح عطاء بن أبي الرباح القرشي أبو محمد المكي بليلها وثقة فقيها لكن إرسال كيسا أيا فربضا ستة أمهات لما كوري بقول يوحود انتي أفر إيو طمر خيجين النبي واحد على القول المشهور خلافة يرجلين ويا ملك سعودي على بن أمية أمياه يذي ليلاها وسحابي لا قرشات أها إسلام مركا وحاو قريش لديك بحيا وجيدا أفرتني يطلب مركا يجين النبي واحد ومركا صحاويا انتي فتح مكونا إسلام ليلاها حنين الطائفي انتي كدب يشنو كقيقاتين انتو كدب وايه الله المستعان وهو يصب waayahay allahuma stacaan wahuwa yasub isagoo ugu shubaya calaa cumar wakhadaab maacan biyo wahuwa yaqtasilu mayranayo usbub ku shub buu ku yidhi calaa ra'si madaxayga cumar baa odhanaya ku shub faqaala yaclaa wuxuu yidhi aturiidu ma waxaad doonaysaa an tajcalahaa inaad yeesha bii aniga wuxuu ka wadaa u fiirsada halkan laba macno weeyayna ku adkaani ma waxaad doonaysaa yaclaa bin umaya wuxuu aaminsan yahay timahan hadday qaybin go-aan inuu dembi kasoo gaadayo marka ma waxaad leedahay adiga mas'alada xambaar anigana iigu shushub madaxaaga wixii ka yimaadana ama waxa weeyaan eh, maalan wasaq oo kale hadday magaxaaga ku jiraan ama xayawaan oo kale haddaad disho ama aada goyso timahaaga wax kamid a inaad aniga isaarto ood mas-uuli iga dhigtaadaad qabtaa macnaheedu weeyaan ama war ma waxaad doonaysaa inaan kuu fadwooda inay bannaan tahay weeyaan kuu fadmoo maayo anugu waa sidaas turiid ma waxaad doonaysaa waa istifhaam waayahay an tajcalaha inaad yeesho bi aniga an tajcala inaad yeesho haa oo mas'aladana bi aniga in amartan in amartani haddaadii amarto sababtu waan kuugu shubi laakiin anigu ma xambaari karo abwalid baaji raximahullahu tacaala kitaabkiisa almuntaqa fi sharxi lmuwada wuxuu yidhi markaas waxaa weeyaa waxaa laga wadaa bimacnaa ka digtoonow inay timahaaga wax ay go-aan anigana markaas waxaa hayga dhigin markaa mid dambiga kula wadaagay sidaas weeye macna faqaala lahu cumar ukhadaab baa ku yidhi usbabku shubaxa intaas kaga baxdo falan yaziidahu umuna ziyaadin almaau biyihi ilaa shacatha basaas mooyaane bimacnaa waxa weeyaan biyihii waxa u siyaadiyeen timihiisi baa sii kala fadhay waaya timahan lama xiirin waayo xajkii acmaasha inta lagu jiro o dhan lama xiilin karo boorkiiyo wixii o dhan baa qabsaday boorkii marka waxa weeyaan ay qabsadeenna ma isticmaali kara qofkii wax kale uu ku nadiifiyo biyihii markuu ku meedhay hee biyihii iyo boorhkii baa isku marmayo basaas wuxuu kasii qaaday markaas waxaa weeyaan saas muu kasii qaaday markaa wasaa macnihiid ilaa shacfan basaas mooyaan wax kaloo mayna siyaadin waayahy allahuma asalaamu caleyh tula madaxiisii waa firday macnaha timihii وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان وحا إذا دنا من مكة مكة مركو دواده باطو بري جري بذي طوى ماشى ذي طوى ليلاه بري جري ذي طوى ذي طوى لما تيكر لما تسوين كرا لأنه ما لا ينصرف اللهم صل عليه وسلم وتقم ككيالا ذي طوى اللهم صل عليه وسلم وايه بين الثنيتين لبدا كرين bayna thaniyatayn labada karin dhexdooda waa karinka sariyaka hoose maka dushayda xataa yusbixa ilaa waa beriiso uma yusallii subxa subuxuu tukan jiray uma yadkhulu uu geli jiray min athaniyati karinka allatii karinkaasoo biyaclaa makata maka xaggeeda sare ku taala karinka saruu kasoo geli jiray soo maaha cabdillaahi bni cumar dee baabulxaj markii la joogo cid laguma haysa isagaa looga dambeeyaa walidaalika saxiix lbukhaariga markaa wuxuu soo naqliyaa meeshii uu fadhiyay meeshii uu yar istaagay meeshuu kaadi u fadhiistay meeshuu wax ku yar cabay meeshuu wax ku tukaday meeshuu ka leexday meeshuu harsaday intii oo dhan ayuu markaa saasoo kale u tilmaamayaa qumaati markaa kugu tilmaamaya marka waxaa weeyaa nin wuxuu ahaa cabdillahi bn cumar radi allahu canhu ardaah sunada nabiga aad ugu dheeraya marka sunnada nabiga waxay tahay makan xagga sar laga soo galo walaa yadkhulu ma soo galay idaa walaa idaa khalda marqu baxa haajan saw haaji haaji oo mu'tamira ama soo umraysay hatta yaqtasi la umeedo mana soo galin la umeedo qabla yadkhulu ma ka tabakantu soo galin kor umeedanay wayda danaami ma ka tabakan marqu soo dhawaadana bidi duwa meesha bidi duwa maxaa ka ku xiga wa idaa danaami ma ka tabakan soo dhawaadahay bidiitua meesha diiuana uu socdo macnaa meesha maka ku dhawaa diiua lafteeda wowdaasaa qalada wow mudin dhigaya qabla an yadkula makata wa idaa danaa mu dhigaya mise idaa kelia ah? idaa danaa soo maaha waka wowdaas waxay iga kharibaysaa moogta wowdaas waxay iga kharibaysaa waayo jumla istinaafiya wuxuu noqonayaa xataa yaktasila ilaa umaydha qabla an yadkula makata maka intuuna gelin ka hor كهر إذا دنا مرخو كسور هذا من مكة مكة بذي طوى ماشا ذي طوى نوصعده ويأمر وأمر الجنة من معه تتكم عيسى في أو فيغتسل الله ويميرين جنة قبل أن يدخلون انتونا قلين كهر بخاري وصوص الحديث وحدثني عن مالك عن نافع أنا عبد الله بن عمر كان وحالا يغسل كامل الرأس من عيسى وهو محرم صوى محرمة إلا من الاحتلام الغيام ويان معناها دون دين مني أي كتب عدور qaala maalig wuxuu yidhi hadduu intuu riwaayad maliya ka timaado qaala maalig wuxuu yidhi samaytu waxaan maqlay ahlilcilmi ahlilcilmiga yaquuluuna leh laa ba'sa dhibaato ma leh an yaqsila inuu maydho arrajul ninku inuu maydho ra-sahu madaxiisa bilghasuuli hasuulka ku maydho hasuulku waa wixii wax lagu maydho bilghasuuli wax wax lagu maydho hee bilghasuuli waxa soo gelaya markaa gobka oo kale bahalka khadmiga loo yaqaano ama saabuun waa muanaf hee saabuuntana qasuul baa la iska yidhaahaa oo kaalay maxaa loo odhan waayey qasuulatu oo ta lagu dari waayey ta'da waxaa lagu daraa mu'anafka ta baa lagu daraa soo maaha waxaa jira shan wasan oo shantaas mudakarka iyo mu'anafka isku si loogu loogu hadlo isku si baa loogu hadlaa lama kala farqiyo waxaa kamid ah aayadda qur-aanka walam aku bagiyan hee walam islaan bay mariima hayso maaha mariima waxay ahayd walamaa ku baqiyan asalka facuul buu ficil ku ahaa ayuu wasan ku ahaa baquuyan buu asal ku ahaa iclaal baa mar ku jira baquuyan buu ahaa walaa tali faariqatan facuula aslan wala lmifcaala walmifciila ina maalig baa ohan jira sidaas waka <laughs> marka wasanka hadda baquuyan u fiirso baquuyantaas eega waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan haddii nin laga hadlayo baqiyan buu odhanayaa haddii gabadh laga hadlaya saasoo kale bay noqonaysaa isku mid bay noqonaya markaa waa ka walaa tarii faadiqatan facuula aslan wala lmifcaala walmifciila an ka socon marka wuxuu yihi markaas waxaa weeyaan allahuma istacaan bilrasuuli rasuulka rasuulka waa wixii madaxa wax lagu meydhayey bacda an yarmiya jamrat alcaqaba jamrat alcaqaba intuu tuurtay kadib wa qabla an yaxliqa ra-su madaxiisa intuu xeray kadib wadalika arrintaasina waxay ku dhacday anahu idaa idaa ramaa markuu ganto jamrat alcaqabati buurta jamrat alcaqaba faqad xalla lahu waxa u xalaaloobay qatlulqamli injilta inuu dilo waa u xalaal wa xalqu shacri shacri tibihiisa inuu xeeranna waa u xalaal wa ilqaau tafafi wasakda inuu iska tuurana waa u xalaal wa lubsu thiyaabi dharka inuu xidhana waa u xalaal dharkii xaaraamta ka ahaana inuu xidha isagana waa u xalaal weeyaan halkan fiiriya mas'alada uu sheeku sheegayo waxaan weeyaan waxyaalahan qofka markaas waxaa weeyaan laga xardimay waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb markuu waxa weeyaa xajki saddex arimood laba ka ah uu sameeyo ama mid ka mid ah ayuu ka xalaal ay u noqonayaan qaybna markaas waxaa weeyaan markii allahuma astacaan saddexdaba uu sameeyo xalaal noqonayaan xajku laba xalaalo buu leeyahay soo maaha fiqiga ma ku aragteen lilxaji taxallulaani ma ku aragteen waa ka laba xalaalo buu leeyahay الأول يحصل باثنين من ثلاثة كوضوح كسو حسنيا صدح رمض لبا كميد مرقا سميسد او طواف لفاضه رميقي iyo marka xalqigi timaad xiris saddex la mid kamid marka sameeysid laba kamida shay kasta xalaal ku ah ilaa dumarka mooyaane ka saddexaad marka sameeysid dumarka xalaal ku noqonayaan طيب سيدا عن حدا شيء هو مذهب الشافعية سيدو قبو شافعية لأني سيداهين ويان سلاسي laakiin imaam maalik wuxuu qabaa saddexda mid kamida mar kii la sameeyo labada kale weliyaa la samayn be yuu xalaaloobayaa oo xalaal u noqonayaa ilaa dumarka mooyaane waxay kaloo dhan ama dawaf lifaada ha sameeyo ama ramyigii ha sameeyo ama markaa ha noqda xalqigii eh waayaha allahuma mustacaan caleyhi tuqlaan xaafid ibnu xajar casqalaani fatxulbaarigu wuxuu ku sheegay khilaafka waxa sababa buu yidhi xalqiga timaa la xilaya ma acmaasha xajku kamid yahay mise kamid maaha la isku khilaafo taasuu yahay haddii la yidha acmaasha xajku kamid yahay waa in la yidhaaha buu leeyahay sida madhabka jumhuurta waa qabo oo huwa saxiix cinda shaaficiya marka taas khilaafkaasaa ku yeeli jira xanaabiladu waxay sheegeen saddexdaas markuu sameeyo mid ka laba kamid ah sida shaaficiyada kale sheegeen laba kamid markuu sameeyo xalaaloobiya bay yidhaaheen adugu hadda sidaan sheegnay ee shaaficiyada iyo xanaabiladu ay qabaan baa sax markuu saddexdaa arrimo saddexdii saddexdii xalqiga jamratulcaqaba tuurashadeeda ramyiga haddee ramyi baa la yidhaha laba haye dawaafulifaadaha saddexdaas weyaan saddexdaa laba kamid markuu sameeyo tartiibta inaad tartiibiso waajib maaha laakiin waa sunna saddexdaa laba kamid markuu sameeyo wax walbaa xalaal noqonaya ilaa ilaa islaandiisa la socoto mooyaan haye ninka saxaamadku sameeyana xatan bisa waayaha allahuma mustacaan aleyh tuqlaan taas yar tilmaamaya imaam maalik markuu wuxuu wadaa markuu jamratulcaqaba tuurtabuu ku yidhi madaxiisii isagoo weli xiirinba hadduu doono waxa uu xalaal ah inuu injil dilo haddii marka hore adan xilligaas soo gaarin haddaad dili lahayd fidyaa ku waajibi lahayd ama inaad madaxaagii uu xiiro ama uu wasakhdii wuxuu iska nadiifiyo dharkii xaaraamta kaana uu xidhabaa u banaan marka muxuu qabaa markay saddex laba kamida ah markuu sameeyo ayuu xalaaloobayaa soo maaha saasuu qabaa imaam malik he muxuu qaba markuu saddexdaa mid kamida ah sameeyo labada kale iyagoo harsan buu xalaaloobayaa soo maaha kaa qasbi waayo واي باب ما شي باب ينهى لديد عنه حقيسا او من لبس الثياب دارك خيرشديس دارك خيرشودا في الاحرام حرمشدا دارك ان خيرته لغو ديدي marka الحج خيرته وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رجل يا سأل رسول الله رسول الله ويدي صلى الله عليه وسلم منك ابن حجر عسقلاني وحو يري لم أقف على اسمي في شيء من الطرق حديث طرق دي سو دغنتان باري magaciisa waan soo waayey buu yihi ninkaas maa yalbasu muxrimu qofka muxrimka markaas waxa weeyaan eh, muxuu xidhanayaa min ahiyaaba dharka xaggiisa su-aashaas weydiiye nabiga faqaala rasuul lahi sala allahu alay slam wuxuu yihi laa talbasu ha xidhana alqumusa qamiisa ha xidhana hee qamiisyaa waxa soo gelayaa dhar kasta oo tolan oo waxa weeyaan jirka hayareynaya shaarkii waa soo galaya garankaa soo galaya surwaalkaa soo galaya ee maxay raana waxa soo galaya maxay raahayeen jaakeedkaa soo galaya ee waka waxa dhan baa soo galaya واي والعمائمة عمامضها مرخيضا لما حرميه والسراويلات سروالا لحرمايو والبرانيس برانيس برانيس كوفيدة كلية معها ومروين oo jirka qofkiisa wada qarinaysa koofiyadiina wadata maxaa la yidhaha ilaa koofiyadii wadataa koofiyaddii kama go-no way wadataa ya isku jooga sidamalayda ya he kan markaas waxaa weya miyado baxee kabaha soo warya maxaa layidhaha kaba jalqiila miya soo maaha ka marka kaasi waxa xidhoo kala badanaa weeyaan waxsaa yaray gooyaan ya waxsaa waha gooyaan jaakeedka lafteeda baraaniisu iska noqon karaa markay koofiyadiisu ku toolan tahay waa ka walalkhifaafa iyo khufaftoona adu waxaa tiraa markaa macnaheesu walal baraaniisa koofiyada waxaa weeyaan dhar macallaa koofiyadoodiya ama koofiyada haddaad iska tiraadana dhib male walal khifaafa khufna xidha maayo khufka waxaa lamid a kabaha qur qaranaya iyo shuraabaadkuna waa lamid wa ilaa axadun qof mooyaane laa yajidu aan ka helin calayn falyalbiskaasaa xidho khufayn laba khufayska xidho walyaqdacumaa ha ku gooyo asfala min alkacbayn quraanta hoosteeda si ayna quraantii u qarnin oo quraantu ina qarsoonto lama ogolo waana halkaa quraanta hoosteeda marka ku jiro hadduu kaba caadiyo sandaal ama dacasa waayadee waayahy ama kaba buuroode hoose qur-aanta hoose ka xigaba walaa talbasuu axranna min athiyaaba dharka xaggiisa shay-an shay shayga oo masahu zacfaraanu zacfaraan uu taabtay walal warasu geedka waraska la yidhaaho loo diidayaa cadar ayuu leeyahay wuu udgoon yahay waraskuna waa saas oo kale xadiidkii bukhaari muslim baa soo saaray waayahay qaala maali qaala yaxyaa wuxuu yidhi su-ila maaliku baa la weydiiyey camaa shay xaggii dukiro laga sheegay can nabi nabiga sala allahu aleyh wasalam annahu qaala inuu yidhi waman lam yajid qofkaan helin isaaran gunti qofkaan helin falyalbisa xidho saraawiila surwaalaa xidho waaye allaahuma ustacaan aleyh tula saraawiila surwaalaha xidho bal ka waran faqaala wuxuu hi lama asmac ma maqal bi haadaa arrinkaas walaa araa ana uma arkayo an yalbasa inuu xidho almuxrimu qofka muxrimkii saraawiila surwaale inuu xidho lianna nabiya nabigu sala allahu alay wasalam nahaa wuu nahiyey can lubsi saraawiilaati surwaalada xidhashadooda fii maa nahaa canhu wixii uu nahiyey buu ku daray oo min nubsi hiyaabi dharka xidhashadooda allatii dharkaasoo laa yanbaqii aanu habboonayn lilmuxrimi qofka muxrimka an yalbasahaa inuu xidho aan u haboonayn walam yastatni kamuna soo reebin fiihaa dhexdeeda kama stathnaa suuga soo reebay fil khufayni labada qof suuga soo reebay halka eeg xadiidka markaynu soo marayna waxaa la yidhi khufafkana ma xidhan kara ilaa qofka aan helay laba kaboodoo qur-aanta wixii ka hooseeya ku jooga mooyaane soo ma hadduu marka qofkaasi waayo khufuu iska xidhan halkuna ku goynaya qur-aanta hoosteeda soo maaha xadiis waxa jira cabdullah ibnu cabaas uu soo saaray radia allahu canhu wa ardaa bukhaari iyo muslim baa soo saaray xadiidka qofka wa xadiidkuna waxaa weeye waman lam yajid qofkaan helin isaaran hoos guntina oo go-i caddaanna falyalbis saraawiila sarwaalaha iska xidho xadiidkaasaa imaam maalik ka waran lagu yidhi maba maqal buu yidhi weligii maanu una malay maayo inuu jiro buu yidhi masale kalena waa kan xadiid bukhaari muslim isagana ku sugan oo sheekha uu xogow ma jira isagu leeyahay waan soo marnay bal xashe yahay halkee ahayd shuwaalka axsantum baraka allahu fiik kuwa kaa shuwaalka ahayd shuwaalka wuxuu yidhi dadkan reebaadiyaha iyo waxaan baa lagu arkay wax ahlu cilmiga lagu arkay ma ah axad salafka kamidana ma samayn nabigana kama sugna sala allahu alay wasalam haddii la samayna reerbaadiyaha waxay u malaynayaan bah inay raqabadaan ka mid tahay hal la iska daay faraha laga qaada buruxaas oo kale marka sheekha raximahu llahu tacaala qofka waxaad garanaysaa waan soo sheegnay qofka caalimka ah inay ka qarsoomi karto mas'alo iska waadaxo adiga aan caalim kama inaan ahayn laga yaabo masale aad garanayso qofka caalimka inay ka qarsoomi kartaa suuragala laanahu bashar waa bashar qofka moogtahay mana ixaatayn karo waana imaamkaada aragtay marka dhib male taas oo kale oo loo cuur daara marka waxaa weeya dhib male waayah allahuma ustacaan caleyhi tukulaan marka xadiidkaa ka waran baa lagu yidhi ma inuu ka ansaxay nabiga malayna maayo buu yidhi xadiidkan unbaa isoo gaadhay xadiidkana nebigu waxba kama soo dhahaynin buu yidhi sida khufku hadii uu jiri lahaana wuxuu iri suu nabigu khufka uga soo reebo qofkii waayo marka kaba kale khufka ha qaato hoosta ku gooyo suu u yiri uga soo reebay busruuladana uga soo reebi lahaa buu yiri haduu qofku waayo anuu taa umaleeyo buu yiri marka sida waa laga xog badan yahay qofka haduu waayo sida xadiiska Abdullah ibn Abbas waa qaadanaya laakiin inda jumhuur waxa ila jamaahirtu surwaalada waa la jeexjeex bay yiraahdeen <laughs> si surwaal caadi u noqon waa jeex bay yiraahdeen Eh, qofkan oo halkaa hoosaa lagu goynayaa saasay idhaahay moogta wallahu aclam halkaa inagu joogda halkaa kasii bilaabayna صعب eh, صعب